بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث التسعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب qofkii jecel an yuzaxzaxa can innaar man axaba qofkii jecel an yusaxsaxa in laga fogeeyo can innaari naarta wayudkhala aljanna jannadana la geliyo faltaatihi maniyatuhu geeridiisu ha u imaato wa huwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir isagoo allah iyo maalinta qiyaamo rumaysan walyaati ila annaasi dadkana ha ula yimaado oo dadka ha kula dhaqmo alladii dhaqanka yuxibu uu jeclaya an yu'taa ilayhi in loola yimaado oo lagula dhaqmo rawaahu muslim laa shaka ana man zuxzixa can innaari wa udkila aljannata faqad faas shaki kuma jiro qofkii naarta laga dheeray oo jannada la geliyo inuu liibaanay wa anna haadihi gaayatun yascaa ilayha jamiicu lmu'miniin middaan oo ah naartana qofka in laga fogeeyo jannadana la geliyo waa hadafka mu'miniinta oo dhan ay ku dadaalayaan oo ay ku shaq oo ay ka shaqaynayaan fadakara nabiyu sala allahu alayh waala wasalam fii hada alxadiid lahaa sababayni nabigu wuxuu u sheegay arrintaas helitaankeeda laba sababood inay ku xiran tahay tarjicu ilayhimaa jamiicu shucab walfuruuc qaybaha iyo furuucda iimaanka oo dhanna labadoodaasay u laabanayaan aliimaanu billahi walyowmi alaakhir wa midka koowaad almutadamin wuxuu wataa marka liliimaani bilusuul in la rumeeyo usuushii alatii dakaraha allahu ilaahay uu ku sheegay biqowlihi quluu aamanaa billaahi aayaddii fii suurati albaqara ku jirtay oo loola jeedo usuululiimaan ah sita haddaba marka la leeyahay wahuwa yuuminu billaahi walyowmi alaakhir waxaa laga wadaa wixii iimaanka ah. qofka laga rabay oo dhan isagoo rumaysan oo ay ku jirto aliimaanu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa mutadaminun waxaa kale u wata lilcamali lilaakhira aakhiro in loo shaqaysto walisticdaad laha in loo diyaargaroobo lianna aliimaana saxiixa maxay aliimaanka saxda ah yaqtadii daalika arrinkaas waa keena wayastalzimuhu waana laasimsanaa oo macnaheed uu yahay yalzamu min aliimaani bilyowmi alaakhir rumaynta qofku maalinta qiyaamo uu rumeey waxaa ka laasima alcamalu laha walisticdaadu laha iimaanku marka waa malsuumkii camalka iyo u udiyaargaroobidduna waa laasimkii waa wixii ka dhalanaya iimaankaas iimaankii marka waa asalkii camalkan isticdaadkaana waa wixii ka dhashay oo faraca ahaa walixsaan ila annaas midka labaadna waa in dadka ixsaan loo sameeyo wa an yasila ilayhi ilayhim dadka xaggooda waa inuu soo gaaro minhu qofka alqowlu walficlu walmaalu walmucaamala maa yuxibu an yucaamiluuhu bihi hadal iyo ficil iyo maal iyo mucaamalo inta uu jecel yahay asaga inay kula dhaqmaan dadku fahada huwa almiisaanu saxiix midkaasaa miisaanka saxda ah lilixsaani iyo walinusxi miisaanka saxda ah ixsaanku waa midkaas iyo dadka in loo naseexayo oo lala taliyo fa kullu amrin arrin kasta ashkala calayka adiga ishkaal uu kaa galo oo mugdi uu kaa galo fa kullu amrin arrin kasta ashkala calayka mugdi uu kaa galo mimaa tucaamilu bihi naas oo dadka aada kula dhaqmee oo aada istiraahdo ma fiican yahay mise ma fiicna fandur fiiri hal tuxibu ma jeceshahay an yucaamiluuka bitilka almucaamala am laa dadku mucaamalada noocaas adiga inay kugula dhaqmaan oo ay kugu sameeyaan ma jeceshahay mase maya fain kunta tuxibu daalika haddaad jeceshahay kunta waxaad noqonayaa muxiban lahum ayaga mid la jecel maa tuxibu linafsika wixii naftaada aad la jeceshahay arrinkaasna markuu arrin fiican oo arrin wanaagsan ku dhaqaaq wain kuntu hadaad wain kunta haddaad tahay laa tuxibu midaan jecleen an yucaamiluuka bitilka almucaamala mucaamaladas inay kugula dhaqmaan faqad dayacta hada alwaajib alcadiim waajibkan weyn waa dayacday hana samaynin ee iska daa waxaadan jeclayn adiga in lagu sameeyo cid kale ha ku samaynin waajibka uu sheegaana an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik inuu waajib yahana haddi xadiiska nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam bay ku jirtay oo uu lahaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhii maa yuxibu linafsihi ma haddii nabigu marka iimaankii u anfiyey waxaa iimaanka loo anfiyaaye shay sunna ah ama shay makruuha ma aha nafyu liimaan laba arrimood buu ka imaan karaa tarku waajibin oo ficlu muxaramin saas daraaddeed meeshaas marka waxaa laga fahmay haddii nabigu sala allahu alayh waala wasalam qofka iimaankiisii uu anfiyey ilaa walaalkiisa uu la jeclaado waxa naftiisa uu la jecel yahay in arrinkaasi waajib uu yahay waajib uu yahay faljumlatu lulaa jumlada hore fiiha waxaa ku jirta alqiyaamu bixaqi la xaq ilah in loo istaago waljumlatu thaaniya fiiha waxaa ku jirta alqiyaamu bixaqi lkhalq wallahu aclam alxadiidu alxaadi watiscuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waala ali wasalam ina allaha yardaa lakum halaata wayakrahu lakum halaata ilaahay saddex arrimood buu idinla jecel yahay saddex arrimoodna waa idinla necab yahay fayardaa lakum ilaahay wuxuu raalli idinkaga yahay an tacbuduuhu asaga inaad caabudiin walaa tushrikuu bihi asaga shay-an waxna aadnaan la wadaajin cid kale iyo asaga in aadnaan waxba isugu darin oo aadnaan shirko ka dhigin isaga iyo axad makhluuqaadkiisa ka mid ah wa an tactasimuu inaad ku dhigtaan bixabli illaahi xarga ilaahi jamiican adinkoo dhan walaa tafaraquu aydnaan kala tegin wayakrahu lakum ilaahi wuxuu idinla necab yahay qiila wa qaala waa la yidhi wuxuu yidhi wa su-aali su-aasha badan oo idaacat almaali xoolaha oo la dayaco rawaahu muslim fiihi xadiiska waxaa ku jirta ihbaatu ridaa lilaah raalli ahaanshaha ilaah in loo sugo sifatu ridaa ihbaatkeeda xadiiska ku jirta wa dikru mutacallaqaatihi iyo ridahaas mutacallaqaadkiisa in la sheego oo loola jeedo sifatu ridaa waxay ku tacalluqdaa ashkhaas ama axwaal oo macnaheed uu yahay waxa allaah uu ka raali noqonaa ama waa ashkhaas ama waa afcaal marka sifadii waxay ku tacalluqdaah waa ashkhaas ama afcaal ashkhaastaas iyo afcaashaas oo ilaahay uu jeclaanaa waa sifadan mutacallaqeedii meeshii ku dhacaydii xadiiska marka maxaa ku jirta ina allaha yardaa lakum halaaa waxa ilaahay uu raalliga ka yahay oo xadiisku uu sheegaya marka waa afcaasha oo ah cibaadat llah waxdah walictisaamu bixabli illahi jamiican iyo cadamu lishraaki bihi shay-an saddexdaas shay wa ihbaatu lkaraahati minhu min allah iyo in la sugo karaahada ilaahay xaggiisa ka ahaatay sifatu lkaraaha lilah wadikru mutacalaqaati mutacalaqaadkeeda in la sheego waxa ilaahay uu necab yahay marka sifatu waa sifatu ridaa sideedoo kale ayaduna mutacalaqaad u leedahay mutacalaqaadkeeduna waa ashkhaas ama afcaal fain allaha jala jalaaluhu min karamihi calaa cibaadihi ilaahay deeqsinimadiisa addoommadiisa uu deeqsi u yahay yardaa lahum wuxuu raalli uga yahay maa fiihi maslaxatuhum wixii dantoodu ay ku jirto wa sacaadatuhum iyo liibaantooda fi lcaajili waalaajili adduunyada iyo aakhiro wadalika arrinkaasna bilqiyaami bicibaadati illah waa inay u istaagaan cibaadada ilaahay waxdahu laa shariika lah wa ikhlaasi diini lahu lilah ilaahayna cibaadada ay u saafigaraayaan bian yaquuma annaas waa inay dadku u dhaqaaqaan bicaqaa'idi aliimaani wa usuuli caqaa'idda iimaanka iyo usuusha iimaanka wa sharaa'ic alislaami aldaahira waalbaatina iyo islaamka wixii uu jideeyey oo daahirka ahaa iyo wixii baatinka ahaa wa bilacmaali saalixa walakhlaaq azaaki ee akhlaaqda nadiifka ah kullu dalika khaalisan lilah intaasoo dhan waa inuu ilaahay u saafi garaya muwaafiqan limardaati raalli ahaanshihiisana u waafaqsan yahay calaa sunnati nabiyihi sala allahu alayhi wacala ali wasalam wayactasimuu bixabli illaah xarga ilaahay ay ku dhagaan wahuwa diinuhu xarigana waa diinkiisa alladii huwa alwusla oo ah xiriirka bayna wa bayna cibaadihi asaga iyo addoomihiisa u dhexeeya fayaquumuu bihi mujtamiciin diinka waa inay u istaagaan ayagoo wada jira mutacaawiniina cala albiri waataqwa oo gacan isku siinaa taqwada iyo biriga almuslim wa akhulmuslim qofka muslimka ah midka kale waa walaalkiis laa yadlimuhu ma dulmiyo oo macnaheedu u yahay uusan dulmin walaa yakdulhu garabkiisa kama baxo walaa yakdibhu ma beeniyo walaa yaxqirhu mana liido bal yakuunu muxiban lahu mid asaga jecel waa inuu noqdo musaafiyan oo saafi u ah wa akhan waa inuu walaal u noqdo mucaawinan oo gacan ku siinaa wixii wanaagah wa bi hada alasli waladii qablahu asalkan iyo midka ka horeey yakmulu diinu diinku waa ku kaamil noqona wa nicmatu nicmadii waa ku taam noqona cala lmuslimiin wayacizuhum allahu bidalika ilaahayna waa ku cizaynaa wayansurhum uu hiilinaa oo garab uu siinaa liqiyaamin bijamiici lwasaa'il maxaa yeele waxay u istaageen wasaa-ishii o dhan alatii amarahum allahu biha oo ilaahay uu faray walatii takfulu liman qaama biha qofkii u istaagana u kafaalo qaadee binnasri in ilaahay u hiiliyo watamkiin adduunkana gacanta loo soo geliyo wa bilfalaaxi waannajaax iyo liibaan iyo guul alcaajil waalaajil uma dakara wuxuu sheegay maa kariha allaahu licibaadii waxa ilaahay addoomihiisa uu la nacay mima yunaafi hadihi alumuur oo kasoo ka soo horjeeda arrimahan allatii yuxibuhaa oo ilaahay uu jecel yahay arrimaha ilaahay uu jecel yahay waxa ka soo horjeeda wayanqusuhaa oo nuqsaamina waxa ka soo horjeeda ee nuqsaamina buu nabigu sheegay fa minhaa waxaa ka mid a ah kahratu lqiili waalqaal fa ina dalika min dawaaci lkadib waa waxyaabaha qofka beenta u keena wa cadami tahabbut iyo inuusan wax hubsan wa ictiqaadi gayri lxaqi wax aan sax ahaynna inuu ictiqaadiyo wa min asbaabi wuquuci lfitan kahratu lqiili waalqaal waxay ka mid tahay asbaabta fitantu ay ka dhashaan wa tanaafuri lquluubi quluubta kala diditaankeeda wa min alishtiqaali bilumuuri daara waxaa kale oo ay keenta qofku inuu ku mashquulo arrimo dhib u keena can ilumuuri naafica umuurihii naafica ahaa intuu ku mashquuli lahaa kuwii fiicnaa intuu ku mashquuli lahaa kuwaanuu ku mashquulay wa qalla an yaslama axadun waxaa yar qof inuu badbaado min shayin min daalika waxaas aan soo sheegnay wax ka mida ah. hadduuba qiila iyo qaala uu badsado idaa kaanat raqbatuhu haddii rabitaankiisa fi lqiili walqaal uu yahay wa amaa qowlu wakahratu su'aal fa hada huwa su'aalu lmadmuum waa su-aasha la dhaleeceeyey ka su'aali dunyaa qofku inuu adduunyo weydiisto oo uu gacanta hoorsado min gayri xaajatin ayadoo dan aysan ku kalifin wa daruuratin dhibaatana ah aysan ku kalifin inuu dadka adduunyo ka baryo wixii ay haystaan haddii marka daruura iyo xaajo ay timaado sida nabigu sala allahu alayh waala slam xadiiskii qabiiso uu ku sheegay de waa loo ogol yahay oo wuxuu soo hosgelaa saddexdii qofood oo nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam uu yidhaahday saddexdaas qofood ayaa loo ogolyahay su-aasha wixii intaas ka soo harayna wuxuu yidhi waa sukti wa su-aal iyo taas marka waa su-aashii oo baryadii adduunyo inuu baryo ah waxaa kaloo soo hoosgela wa su-aal su-aal calaa wajhi tacanuti walicnaad oo uu weydiiyo qof caalim ah isagoo ula jeeda dhib inuu qofkan dhibo tacanut walicnaad asna waa isdhiba qofkiina waa dhibaa wacan ilumuuri alatii yakhshaa min darariha iyo inuu weydiiyo arrimo laga cabsana inuu dhib ka yimaado sida arrimihii aan soo marnay oo nabigu sala allahu alayh wala alih wasalam uu yihi su-aalaha noocaas yaan lai weydiini dacuunii maa taraktukum fainamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu su-aalihim waاkhtilaafum cala anbiyaai aw can ilumuuri alatii laa nafca fiiha ama inuu su-aalo arrimo wax nafci aysan ku jirin addaakhila fii qowlihi tacaala oo soo hoosgeli qowlka ilaahi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum wa ama asu-aalu can ilculuumi annaafica culumta naaficada oo waxtarka leh qofka inuu su-aasho qofkii kaga aqoon roon calaa wajhi alistirshaad isagoo raba inuu hanuunsamo oo uu ku dhaqmo awil irshaad ama rabo qof kale inuu toosiyo fa haadaa maxmuudun ma'muurun bihi waa fiican yaho waa laisfarayuu yidhi wa qowluhu yihi wa idaacat almaali wadalika imaa bitarki xifd haddaba idaacat lmaal maxaa laga wadaa imaa bitarki xifdihi xifdintiisa inuu faraha ka qaado xataa yadiica ilaa u dayacmo ilaahay marka waa necab yahay sababtoo ah maalka qofka adduunyada inta uu joogo marka kama maarmo waa wixii noloshiisa ay ku dhisneyd marka inuu dayaclamo oo kala ow yakuuna curdatan lisuraaq ama dadka tuugada ah uu bannaanka u dhigo oo ay iska xadaan oo uusan xifdinin iyo wa dayac mid wa imaa biihmaali cimaarati caqaarihi ama idaacat ulmaal waxaa soo hoosgelaa dhul ma guurtaa sida beerihii wax lamid ah inuusan camirin oo faraha uu ka qaado idaacatlmaal ay soo hoosgeli u leeyahay aw ilinfaaq calaa xayawaanihi ama inuu ihmaaliyo xayawaankiisii xoolihiisii inuu nafaqeeyo wa imaa biinfaaqi lmaali fi lumuuri daara idaacatlmaal waxaa kaloo soo hosgela inuu wax ku bixiyo arrimo dhib ay ka imaanayaan sida macaasidii ow kayri naafica ama aan waxtar lahayn mubaaxaadkii israafka uu ku jiray oo kale fa kullu haadaa kan oo dhan daakhilun wuxuu soo hoosgelaa fii idaacati ilmaal waxaa kaloo lmaal soo hoosgela waa imaa bitawallii naaqisi alcuquuli calayha dadka caqligoodu naaqiska uu yahay in gacanta loo geliyo oo faraha looga qaado siday doonaan markaas ha ka yeeleen ka siqaar sida carruurtii yarirka ahayd wasufahaa dadka nacasyada ah waalmajaaniin kuwa waalan iyo wanaxwihim wixii la mid ah lianna allaha tacaala jacala alamwaala maxaa yeele ilaa amwaasha wuxuu ka dhigay qiyaaman linnaasi mid dadku ay ku taagan yihiin oo aysan ka maarmin qiyaaman linnaas macnaheedu wuxuu yahay dadku kama maarmaan waa shay marka adigu aada ku taagan tahay labadaadaas lugood aada ku taagan tahay oo kaleba biha taquumu masaalixuhum amwaashaas ayaa masaalixdoodu ay ku taagan tahay addiiniyati wadunyawiyati fa tamaamu nicmati fiiha xoolahaas nicmadeeda taamnimadeedu waxay ku jirtaa an tusrafa in lagu bixiyo fiimaa khuliqat lahu wixii loo abuuray min almanaafici oo wax waxtar leh ah walumuuri sharciyati walmanaafic addunyawiyati iyo wixii nafci nafcileh oo adduunya ah wamaa karihahu llah wamaa karihahu llahu licibaadihi wixii ilaahay addoomihiisa uu la nacay fa huwa yuxibu minhum diddaha ilaahay wuxuu jecel yahay waxaas uu la nacay lidkooda inay sameeyaan idaacatulmaal ilahay dii markuu la necab yahay ilahay markuu wuxuu la jecel yahay xifdulmaal yajib yuxibu minhum ilaahay wuxuu la jecel yahay an yakuunuu inay noqdaan mutahabitina kuwa wax hubsadaa fii jamiici maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin oo dhan wa anlaa yanquluu inaysan soo guurinin kulamaa samicuuhu wax kastoo ay maqlaan wa an yakuunuu mutacariina lisidqi iyo inay noqdaan kuwa runta ku dadaala wa an laa yas'aluu ilaa camaa yanfac iyo inaysan weydiinin wixii waxtar leh maahane wa an yaxfaduu amwaalahum xoolahooda inay ilaaliyaan wayudabbiruuha oo ay maamulaan maamul fiican wayatasarafuu fiiha xoolahaas ay ku tasarufaan altasarufaat annaafica tasaruf waxtar leh wayasrifuuha oo markaas ay ku bixiyaan fi lmasaarif annaafica meelaha wax lagu bixiyo oo waxtarka leh walihaada qaala tacala ilaahi wuxuu yidhi walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman ilaahi wuxuu leeyahay walaa tu'tu sufahaa'a dadka nacasyada ah hasiinina amwaalakum xoolihiina ha siinina oo ha u dhiibinina allatii amwaashaasoo jacala allaahu lakum ilaahay uu idinkaga dhigay qiyaaman mid aad ku taagantihiin oo aadnaan ka maarnin waa nahi marka walxamdu lilaahi awala wa aakhira wallahu aclam alxadiidu thaani watiscuun can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri dakhalat hind binti cutba dakhalat hindu binti cutba gabadhii hinda binti cutbaahid baa waxay usoo gashay imra'atu abi sufyaan calىa rasuuli illaahi sala allahu calayh wacala ali wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ina abaa sufyaan ninka abu sufyaana rajulun shaxiix waa nin bakiil ah shaxiix hadda weliba bakhiiltinimada waa kasii xageeyaa bakhiil iyo shaxiix labadooda waxaa roon bakhiilka marka ninkeedii ay ka cabane waxay leedahay ninka abu sufyaan ah waa nin bakhiil ah laa yuctiinii min annafaqati biilka xaggiisa igama siiyo maa yakfiinii wax igu filan wayakfii baniya carruurtaydana ku filan ilaa maa akhadtuhu min maalihi wixii xoolihiisa aan ka qaato maahane bikayri cilmihi asagoo aan ogeyn wuxuuna siina waa waxaan ugu filnayn haddii asagoo aan ogeyn aan xoolihiisa kala baxna maahane fa hal calaya fii daalika min junaax xoolahaas aan ka qaadano asagoo aan ogeyn wax dembiya ma iga soo gaaraa faqaala rasuulu llah sala allahu alay slam wuxuu yihi khudii qaado min maalihi xoolihiisa bilmacruufi si macruuf ah ku qaado maa yakfiiki wax kugu filan wayakfii baniiki adiga iyo caruurtaada idinku filan muttafaqu calayh akhada alculamaau min hada alxadiid culimmadu xadiiskan waxay ka qaateen fiqhan kahiiran fiqhi badan sa ushiiru ilaa maa yaxdurnii wixii igu soo dhaca ayaan wax ka tilmaami doonaa minhu fawaaiddaas waxaa ka mid ah anna almustaftiya qofka fatwada raadina almufti waa qofka fatwada bixin ah oo caalimka ah almustaftina huwa aladii yadlubu alfatwa waa ninka fatwada raadinaa oo caalimkaas su-aasha weydiinah oo fatwada ka raba anna almustaftiya waalmutadallim ninka mustaftiga ah iyo ninka gardarrada sheegana yajuusu waxaa furan an yatakallama bisidqi inuu run ka sheego fii man tacallaqat bihi alistiftaahu qofkii istiftuhu uu ku xidhan yahay waatadallumu dulmi sheegadkana uu ku xidhan yahay laakiin waa inuu run ka sheego haddii fatwo ay tahay wuxuu raadinaa waa inuu yidhaahdo ninka hebel ah saas iyo saas iyo saas iyo saas buu igu sameeyey sharci ahaan maxaa ii bannaan fatwo hadday tahay haddii ninka qaali uu yahana oo qadaa ay tahana tadallum inuu dulmi sheegto waa loo ogol yahay laakiin qofka uu ka sheega waa inuu wixii runa ka sheego ou yidhaahdo sidaa sidaas buu igu sameeyey in laga qabtaan rabaa waa inuu laakiin run ka sheego walaysa min alkiibati almuxarama runtaas uu ka sheegayna qofka waxaas laga sheegay in hade ma jecla runtaas uu ka sheegay marka kuma jirto xantii muxaramka ahayd wa huwa axadu lmawaadic waana meelaha almustahnayaat ee laga soo reebay min alkiibati xanta laga soo reebay dhowr meelood ilaa lix meeloodo waxaa jirta qofka wax uu necab yahay in laga sheego sharcigu uu baneeyey lixdaas meeloodna alimaamu nawowi riyaad saalixiinka waa ti uu ku sheegay midaana ka mid ah qofka dhibaa loo geystay qofkii qaaligaa marka uu tago hebel wuu dulmiyeyda uu leeyahay qofkaan raalli kama aha laakiin haddana maslaxo ka weynaa ku jirta waa loo ogolyahay markaas wayajmacu ljamiica laakiin lixdaas meelood waxaa soo uruurina alxaajatu ila atakallumi fi lkayr qofka inuu u baahdo cid kale inuu wax ka sheego meel kaloo u maran uusan jirin fa ina alkiibata almuxarama qiibada muxaramka waxay tahay fii dikrika akhaaka bimaa yakrah walaalka wux uusan jeclayn inaad ka sheek inaad ka sheegto fain ixtiija ilaa dalika haddii loo baado kamaa dakarnaa sida aan soo sheegnay wa kamaa fi nasiixati alkhaasa sida nasiixada khaaska ah qofaa u naseexayne meel aan fiicnayn inaan fiicnayn buu saaxiib la oo meel daran ku wadaa waa inaad marka tirahda ninkaas nin fiican ma aha ilaan si kale uga reebta ma leh khaaskii caamkiina waa la mid wa kamaa fi nasiixati alkhaasa nasiixada khaaska iyo walcaama ow laa yucrafu ilaa bilaqabihi ama ninkani wuxuu leeyahay naanays uusan jeclayn in lagu sheego ma jecla fulaan alacraj in la yidhahdo ma jecla jiiska ahay acmash in la yidhaahdo ma jecla iyo wixii la mid ah si kalena laguma fahmi karo asagiina raalli kama aha waa in marka lagu sheego haddii laakiin laga maarmo magaciisa la fahmi karo waa in laga kaaftoomo dariiqo kaleo waxaa jirta alimaamu shaafici uu mari jiray nin waxaa jiri jiray sheekhiisa ah fi lxadiid oo la dhihi jiray ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam xadiisku ka wari jiray marka ismaaciil ibnu ibraahim ma loo oqonin waxaa loo yaqiin ismaaciil ibnu culaya culayana waa hooyadiis ma jeclaa jirin alimaam shaafici marku wuxuu dhihi jiray xadaanaa ismaaciil aladii yuqaalu lahu ibnu culaya xadiisku wuxuu dhihi jiray ismaaciil baa noo sheegay oo dadku ibnu culaya ayuu yaqaanaa marka waa ariiqa xasana waayo axsan shay waay jaaza dalika waa banaanta bimiqdaari maa yaxsulu bihi lmaqsuud inta ujeedadu ay ku xasilee keliyahana la ogol yahay oo tusaale ahaan ninkan laba laqab hadduu leeyahay labadabana uusan ogolayn hal xabo haddii ninkaani uu mucaraf ku noqona halkaas xabo keliya isticmaale ilan waxaani asal ahaantoodii xaaraan bay ahaayeen laakiin daruuro darteeda loo banneeyey wadaruuratu tuqadaru biqadariha haddii marka intii loo baahna aad ka badiso inta zaa'idka waa calayk waa lagu haystaa marka labada laqab halka xabo aadan ka maarmin bisaa sheegay kan kalena u banbixi maydid wa minhu fawaaidda xadiiska waxaa kaloo ka mid ah anna nafaqata alawlaadi caruurta biilkooda waajibatun cala alabi aabbahay waajib ku tahay waajibka asaga saaran waayo wa annahu yakhtasu biha asagaana khaas la ah laa tushaarikuhu lummu fiiha hooyadu la wadaagsamaydo hooyada biilkeen in la yihahdo sax maa ninkaana biilka laga rabaa walaa kayruhaa hooyada qeyrkeedna biil lagama rabo wakadalika fiihi fawaaidda ku jirta waxaa ka mid a wujuubu nafaqati zawj inay waajib tahay xaaska in la biilo waajib ay tahay wa ana miqdaara dalika alkifaaya inta biilka laga rabana waa intii ku filan marka suknadeedii meeshii ay degi lahayd iyo dharkii ay qaada lahayd iyo cuntadii ay isticmaali lahayd iyo daawadeedii waxaas oo dhan isay waajib ku tahay liqowlihi maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam khudii maa yakfiiki wayakfii baniik qaado adiga iyo caruurtaada wax idinku filan nabigu marku wuxuu yihi wax idinku filan laakiin weliba intaas keliya kuma kaaftoomine wuxuu ku yidhi khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiik wayakfii baniik macruuf ku qaado oo loola jeedo haddii loo baneey haddii loo banneeyey haweenaydan wax ku filan inay ninkan ka qaadato isagoo aan ogeyn inay iska xaabsato lama ogola marka bilmacruuf macruufa inay qaadato oo loola jeedo dadka qoys qoysaska ah oo ayadoo kale ah inta ay qaataan in lamidaba inay qaadato markaas wa ana alkifaayata kifaayadan muctabaratun waxay waxaa la ictibaarinaa bilcurfi curfiga waxyaaba badanna waxaa jira sharcigu curfi uu ku xiray oo loola jeedo dhaqanka markaas qofka meesha uu degan yahay ka jira ama magaalo ha ahaato ama miyi ha ahaato laba magaalo waxaa dhici karta qoysna ayagoo isku dad ah kun uu biisho kan kalena boqol dollar laba boqoloo dollar uu biisho kaasna kun ka yar kuma filna kanna boqol dollarna laba boqoloo dollara isaga filan kaas marka kunkiisii waa in la siiyo qofkii awooda kana waa in boqolkiis ama labadiisii boqol waa inaso marka curfigaa la ictibaarina curfiga meesha ka jira meesha qofku uu degan yahay aa la ictibaarina ee sharcigu ma xadidin bilka weyneyda la siina sharcigu muusan xadidin laakiin iyadoo saas ay tahay haddana qofkii ilaahay hantida uu u badiyey kifaayo waa inuusan ku ekaysane waa inuu u waasiciyo kifaayada waa inta waajibka ku ah laakiin haddana waa inuu waasiciyo kifaayadii wax ka badan oo inuu siiyo bixasabi axwaali innaas dadka xaaladooda bay ku xiran tahay fii zamaanihim waktigooda wa makaani meesha ay degan yihiin wa yusrihim iyo intay hanti haystaan iyo wa cusrihim inta ay faqri yihiin wa ana almun wa ana almunfiqa qofka lacagta bixinaa oo biilka bixina idaa ida imtanaca haddii uu diido inuu biil bixiyo ow shaxa can nafaqati ama nafaqadii uu ka bakiilo aslan gebi ahaanteedba waxba uusan bixinayn ow takmiilan ama waxbaa bixina laakiin wax ku filan bixin maayo faliman lahu nafaqa qofka nafaqadaas iska leh ow yubaashiru linfaaq ama asagu iskama lahane waa qofkii infaaqa la mubaasharoonayey waxaa xaq uu u leeyahay an ya'khuda min maalihi inuu xoolihiisa ka qaato walow walow bigayri cilmi hadduu doono yuusan ogaanina isagoo aan ogeynaa loo ogol yahay intii kifaayadiisa ah inuu ka qaato waa hadduu diido ama uu ka bakiilo wadalika lianna asababa maxaa yeele sababta daahirun waa daahir walaa yunsabu fii hadihi alxaala xaaladan ilaa khiyaanatin khiyaano loo tiiri maayo haddii xitaa la ogaado la dhihi maayo yacni waa saariqa ama waa khaa-ina la dhihi mayo len labadooda calaaqaa ka dhexayda oo qofkan in haweeneydan bil ay waajib ugu leedahay waa laogyahay sababta ay ku qaadeen marka waa zawjinimadii sababta daahirka waa sababta zawjinimada waay falaa yadkulu fii qowlihi soo geli maayo sala allahu alay slam walaa takun man khaanaka qofkii ku khiyaama adiga khiyaamin wa hada huwa alqowl lwasط waa qowlka wasadka aلصaxiix ee saxiixa fi masأalati اlأkhdi min maali man lahu xaqu calayh bigayri cilmi bimiqdaari xaqihi mas'alo ku saabsan alakd in qofkuu qaato min maali man lahu xaqu caleyh qofkuu xaq ku leeyay bigayri cilmi isagoon ogeyn uu ka qaato bimiqdaari xaqihi xaqiis intuu leegyahay qof baa shaksi kale wax ka qaatay lacag wuxuu ka qaatay tusaale ahaan kun dollar inuu siiyana waa diiday ma u bannaan tahay inuu asagoo aan ogeyn kunkiisii doolar uu ka qaato ma u furan tahay wuxuu leeyahay haddii marka sababtu daahir ay tahay oo dadkoo dhan ay og yihiin waa la ogolaya inuu ka qaato laakiin sababtu haddaysan daahir ahayn inuu ka qaato looma ogola saasuu leeyahay wahuwa lmashhuuru waana midka mashhuurka min madhab limaami axmed annahu laa yajuuzu dalika inaysan banaanayn ilaa idaa kaana sababu daahiran haddii sababtu daahir ay tahay sababta uu ku qaadana zuujinimo mamluuknimo iyo wax lamid ah kanafaqati cala zawja haweeneyda biilka la biila walowlaad caruurta walmamaalik iyo addoomadii wanaxwihim wa ka xaqi dayf iyo nin marti ah xaqiis wuxuu leeyahay marka ninka dayfka ah ninkan xaq inuu leeyahay ama martida waa la ogyahay hadduu sii diido waxba furan uu leeyahay marka inuu ka qaato laakiin waa inaysan fidna ka dhacayn xadiis waxaa jiray nabiga sala allahu aleyh waala ali wasalam laga wariyay saxaabadu ay u yimaadeen oo yidhahdeen rasuulka ilaahay oo meel baad noo dirtaa dad baan u tagnaa na soori maayaan waa naga seexdaan nabigu marku wuxuu yidhi haddii ay sidaas yeelaan xaqu dayf ka qaata idinku xaqu dayf ka qaata halkaanu marka soo hosgeliyey wa minhu waxaa ka mid a ana almutawalii amran min alumuuri yuxtaaju fiihi ilaa taqdiirin maaliyin qofka gacanta ku haaya arin oo min alumuuri ka mid a arrimaha yuxtaaju fiihi looga baahan yahy ilaa taqdiirin maaliyin jaangoyn oo xagga maalka ah arrin ka mid a arrimaha looga baahan yahay dhaqaale dhaqaalahaas oo u baahan in xoolo loo jaangooyo yuqbalu qowluhu fi taqdiir qowlkiisa waa la aqbalaa taqdiirka jaangoynta waxbaa loo dhiibay inta kubaxee asagaa soo sheegay qofku qof mu'tamana soo ma aha qowlkiis waa la aqbalaa u leeyahay liannahu mu'tamanu maxaa yaele waa la aaminay lahu lwilaayatu calaa dalika shay shaygaasna wilaayo ayuu u leeyahay haddii markaas wax shaki keena meesha aysan olin wa minhu waxaa ka mid a ah ana almustafti fatwa laha tacalluqun bilkhayr qofka weydiinaa su-aal lahaa tacalluqun bilkayr oo qof kale xiriir la leh wa qalaba calaa danni lmas-uuli sidquhu qofka su-aasha la weydiina ninka caalimkao su-aasha la weydiinaana malihiisa ay ku badan tahay ninkan inuu run sheegaa ninka mustaftiga ah runuu sheegaha u isleeyahay ninkii muftiga ahaa laa yaxtaaju ilaa ixdaari dalika alkayr uma baana shaksigaas kale inuu soo xaadiriyo laakiin haddii arrintu qadaa ay tahay ilaan qadaha iyo fatwadu labadooda way kala duwan yihiin laakiin masaladu haddii qadaa ay noqoto qofkan mudaciga ah waxa uu sheegay hore laga qaban maayo waa in muddaca calayhigii la helo marka lama xukmi karo ninka qaaliga ah iyadoo muddaca calayhigi usan imaanin xukun ma saari karo laakiin ninkan mustaftiga ah haddii nin muftia uu yimaado oo su-aal uu weydiiyo inay run la tahay inay la noqoto ninkii caalimka ahaa su-aashiisa waa jawaabi karaa ilan fatwada ilzaam kuma jiro ayada laakiin qadaha ilzaama ku jira wa khusuusan weliba si gaar ahaaneed idaa kaana fii dalika mafsada soo xaadirinta ninkaas kale lasoo xaadiriyo haddii dhib uu ka imaanaa kamaa fii hadihi alqadiya sida qadiyadan ku jirta fa innahu low axdara abaa sufyaan nebigu hadduu abuu sufyaan soo xaadirin lahaa markii haweenaydiisu ay ka cabatay oo ay tihi waa nin bakiil hadduu dhihi laha abu sufyaan ha loo waco lihaadihi shikaaya cabashadan darteed haddii loo soo xaadirin lahaa lam yu'man aamin lagama aha min an yaqaca baynahu wa bayna zawjati maa laa yambaqi isaga iyo xaaskiisa waxaan fiicnayn inay ka dhex dhacaan aamin lagama ahaa ilaa markii hore gurigay arrintu ku koobnayd hadhowdii wuxuu leeyahay qadiyadayda maxaa banaanka u geyday labadoodii hadhowdii waa isqabsanayaan walaysa fii hada dalaalat cala alxukmi cala algaa'ib xadiiskan laga qaadan maayo in la xukmin karo nin gaa'iba ah, nin mudaca calayhi a ah, ninka qaaliga ah asagoo aan soo xaadirin inuu xukmin karo xadiiska laga qaadan maayo fa ina hada laysa bixukmin maxaa yeele nabigu wuxuu riday xugun maaane wa inamaa huwa istiftaa-un nabigu wuxuu riday waa fatwo fatwada iyo qaduhana way kala duwan yihiin alxadiidu thalith watiscuun can abi bakrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi samictu rasuula allah sala allahu alayh wala ali wasalam yaquul oo dhahay laa yaxkum axadun qof yuusan kala saarin bayna thnayni laba qofood oo ishaysata wahuwa qadbaan isagoo caraysan mutafaqun calayh hada alxadiidu yadullu calaa umuur xadiiskan wuxuu tusinaa dhowr arrimood axaduhaa nahyu lxaakimi bayna annaas ninka dadka kala xukmina oo kala saara ah in laga reebay an yaxkuma fii kulli qadiyatin mucayana qadiyad kasta oo khaas ah inuu xugun rido oo bayna tnayni laba qofood u dhaxaysa wa huwa qadbaan isagoo caraysan waa laga reebay sawaaءun kaana dalika fi lqadaaya addiiniya aw dunyawiya waxaas la isku haysto arrin diineed ha ahaado ama arrin adduunyo isagoo caraysan inuu xugun rido maya wadalika lima fi lgadabi min tagayuri ilfikri wainxiraafihi sababta loo reebayna waxay tahay carada waxaa ku jira qofka fikraddiisii inay isbedesho meeshii saxda ahaydna ay ka leexato wa hada alinxiraafu lilfikri leexashadaas qofka fikradiisu ay leexatana yaduru fi istixdaarihi lilxaqi wuxuu dhib u keenaa xaqii iyo sawaabkii inuu soo xaadirsado wayaduru ayضa fii qasdi alxaqa sidoo kale wuxuu dhib u geysanaa xaqa inuu u qasdo wاlqarad alasli lilxaakim wagayri qasdu اlxaqi cilma wacamalan ujeeddada asalka ah ee ninka xaakimka ah iyo gayrkii sida ninka muftiga ah asalku wuxuu yahay qasdu xaqa inuu u qasdo inuu niyeysto xaqa inuu raadiyo meeshuu ka dhacaha ka dhaco cilman cilmi ahaan wa camalan iyo camal ahaan masalada iyo qadiyadda loo keenay cilmi ahaanteeda inuu intii awooddiisa uu raadiyo haddana tadbiiqinteedii waa inuu sida ay tahay waa inuu rido waa inuu qasdo marka cilmi iyo camal ahaan labadaba cilmigii markuu soo xasiliyo haddana waa inuu camal geliyo oo dhaqan geliyo athaani kan labaad yadullu wuxuu tusinaya calaa annahu yanbagii an yajtahida fi lakdi bilasbaab inay fiicantahay inuu ku dadaalo inuu qaato asbaabta allatii tasrifu alqadaba oo carada ka leexine oo tukhafifu ama ka khafiifine maxay tahay asbaabtaas min atakhalluqi bilxilmi waasabri inuu dhaqan ka dhigto dulqaad iyo sabar iyo adkaysi wa tawtiini nafsi calaa maa yusiibuhu naftana waa inuu baro waxa ku dhacaa mar hadduu meeshaas fadhiyo waa inuu nafta hore usii baro wax kasta inay ka imaan karaan dadkan la kala saara wamaa yasmacuhu min alkhusuum dadka ishaysta wuxuu ka maqlaa fa inna haadaa cawnun kabiir nafta intaas in la baro waa kaalmo weyn calaa dafci alqadabi oo carada lagu difaaco ow takfiifihi ama lagu khafiifiyo athaalidkan saddexaad yuukhadu min hada tacliil tacliilkan waxaa laga qaadanaa oo ah nabigu sala allahu alay w salam wuxuu sheegay qofka xaakimka ah isagoo caraysan laba qofood inuusan kala saarin sababta laakiin loo reebay nabigu ma caddaynin laakiin culimmadu waxay yidhahdeen waa wax la fahmi karo qofkan waxaa la rabaa inuu dadkan kala saaro si garsoor ahna u kala saaro isagoo caraysanna arrintaasi ma dhici karto tacliilku marka waa maxay garsoorkii la rabay ayaan meesha imaanaynin mar haddii ninkani qadbaan uu yahay haddaba tacliilka xukunka mar haddii la fahmo wax kasta oo cilladaas laga helo xukunka carada ayuu asna qaadanaa waxaa la mid noqonaya faraxii faraxa saa'idka haddii ay ka dhalane in garsoorkii meeshuu ka baxo la waayo asna xukunkan oo kale u qaadanaa lama ogola inuu dad kala saaro asagoo farxadiisu saa'id ay tahay yuukhadu min hada tacliil waxaa laga qaadana ana kula maa manaca alinsaana wax kastoo insaanka ka hor istaaga min macrifati alxaqi xaqa inuu garto aw qasdihi ama u qasdo fa xukmuhu xukmu lqadab xukunka carada ayuu qaadanaa marka wadalika kalhami shadiid waxaa la mid ah murugta daran waljuuc gaajada daran walcadash oonka daran wa kownihi xaaqinan iyo inay saxar haydo aw xaaqiban ama inay kaadi haydo ow naxwiha wixii la mid ah ila markaas wuu degdegsan yahay soo ma aha waxaa dhici karta meeshii tarawi iyo ukaadsasho laga rabay inuusan u kaadshan ee uu is yidhahdo labadan qofood dhaqso u kala dir meeshaasna sawaabkii uu ku waayo mima yushqilu lfikra oo qofka fikraddiisa mashquulinee mithla aw akthar min alqadab sida caradu ay u mashquulido ama ka daran araabic ana nahya can alxukmi fii xaali lqadab wa naxwihi maqsuudu likayrihi sababta loo reebay qofku isagoo caraysan inuu wax kala saaro waa maqsuudun ligayrihi ujeeddo kalea laga leeyahay wahuwa annahu yanbaqii lilxaakim maqsuud eh, shaygaas oo loo jeedana wuxuu yahay ninka xaakimka waxaa laga rabaa allaa yaxkuma xataa yuxiida cilman bilxukmi sharci alkulli inuusan kala xukmin ilaa cilmi ahaan uu u koobo axkaamta sharciga ah oo macnaheedu uu yahay axkaamta dadka kale saaritaankooda uusan uga maarmayn waa inuu yaqaano marka hore ayada oo dhan waa inuu yaqaano laakiin macnaheedu maa inuu xifdisan yahay laakiin hadhowdi hadduu baaritaan u baahdo waa inuu baaro karo wa bilqadiyati aljuziyati min jamiici adraafiha taas marka waa midda koobaad axkaamtii iyo wixii u baahnaa ama kitaab ahaada ama sunna ama ijmaac ama qiyaas waa inuu horta yaqaano midda labaadna labadan qofood oo is waxay isku haystaan waa inuu si fiican u fahmo waa qadiyada jus-iga ah laba soo ma aha min jamiici adraafia wayaxsuna kayfa yuabiquhaa wayuxsina dheh wayuxsina waa inuu yaqaano si fiican u yaqaano kayfa yuabiquhaa cala alxukmi sharci qadiyadaas xukunka sharcigaas ugu dabaqi lahaa qadiyadan loo keenay markuu si fiican ayadan u fahmo xukunkii sidii u saari lahaana waa inuu yaqaano faina alxaakima muxtaaju ilaa hadi lumuur ahalaaa ninka xaakimka saddexdan arrimood waa u baahan yahay saddexdee kow alcilmu biuruqi sharciya waa inuu aqoon u leeyahy uruqda sharciga ah allatii wadacahaa shaaric oo shaaricu uu dejiye lifasli lkhusuumaat in lagu kala saaro dadka ishaysta walxukmi bayna annaas waa inuu aqoon u leeyahay labo an yafhama maa bayna alkhasmayni min alkhusuuma labada qof oo ishaysataa waxay isku haystaan waa inuu si fiican u garto wayatasawaraha waa inuu suuraysto tasawuran taaman suuraysi oo dhammaystiran wayadaca kula waaxidin minhumaa yudli bixujatihi labada qofood oo mudaciga mudaca caleyhga waa inuu faraha ka qaado si uu xujadiisa meesha u keento oo uusan afka qabanin kana xujadiisa waa inuu keeno kana inuu xujadiisa keeno isaguna uu dhegeysto wayashraca qadiyatahu wayashraxa oo uu sharxo markaas oo uu faahfaahiyo qadiyatahu qadiyadiisa sharxan taaman faahfaahin taama inta arrintaas uu ku guda jiro waa inuu faraha ka qaado uma idaa taxaqaqa dalik arrinkaas markuu xaqiiqsado wa axaata bihi cilman oo cilmi ahaan u koobo ixtaaja wuxuu u baahanya ila alamri athaalid arrinka saddexdu huwa wuxuu yahay sifatu tadbiiqihaa sidii u dabaqi lahaa qadiyadaas oo idkhaaliha uu soo gelin lahaa fi laxkaami sharciyati axkaamta sharciga ah famataa wufiqa lihadihi lumuur athalaatha arrimahan saddexdaa markii la waafajiyo waqasada alcadla ujeeddadiisuna ay tahay cadaalad wufiqa lahu cadliga waa la waafajiyaa wa ilayhi waa lagu hanuuniyaa wamataa faata waaxidun minha saddexdaas arrimood mid ka mida markay dhaafto xasala alqalad qalad baa dhaca wakhtalla alxukmu xukunkiina wuu isdhimaa yacni duldulaal uu yeeshaa ikhtalla alxukm macneed wuxuu duldulaal uu yeelanaa wallahu aclam anigana halkaasa noo joogo